bilowgii adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa kul wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan meel weliba aad joogtaan waa sabti weeyaan sagaaliyo agosto bisha sideedaad sanadku waa labada kun saddex barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin kulamada jira kooxda kubadda cagta liverpool ayaa garoonkooda anfield stadium waxa ay shanta galabnimo ama kooiyo saac ay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta barnamuth kulankii ugu dambeeyey barnamuth ay booqanayeen kooxda kubadda cagta liverpool sagaal gool ay ayaa lagu garaacay kooxda cagta barnamod sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulanka ugu xiisaha badan toddobaadkan waa kulanka udhexeeya man united iyo weliba kooxda cagta sport sport stadium uu kulanka ka dhici doona caawa toddobada fiidnimo qadar soddon daqiiqa kulankaasi wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan ma united oo kulankii hore soo badisay iyo sport oo kulankii hore barbadhac gashay ayaa iswajahaya sidoo kale caawa tobanka habeenimo waxaa kooxda kubadda cagta mancity garoonkooda itixaad stadium ay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta newcastle united oo kulankii hore shan gool ay kaga soo badiyeen kooxda kubadda cagta astanvilla sidoo kale ciyaartooyda ka maqan kooxda kubadda cagta mancity aynu eegi doonaa xaaladda kooxda kubadda cagta newcastle sidoo kale dhanka laliigaha waxaa jira kulmo xiise badan real madrid waxay la ciyaari doontaa almeria sideedda habeenimo qadar soddon daqiiqa ah. sidoo kale waxaynu eegi doonaa horyaalka talyaaniga ayaa furmaya oo markii la eego kooxda kubadda cagta naaboli oo horyaalka iskuteetaha talyaaniga difaacanaysa caaway ciyaari doontaa sidoo kale inter milan waxay caawa la ciyaari doontaa tobanka habeenimo oo rubi dhiban kooxda kubadda cagta monza sidoo kale horyaalka bundesliigaha kulankii xalay ee wada ciyaareen bayer munig weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo waa kooxda kubadda cagta wonder bremen weeyaan xalay afar gool ay ku badiyeen kooxda kubadda cagta bugsiliyaha kirsan ee bayr munige wararkaas waa kaliibsiga ayaana ka marnayn kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmihi magaalada muqdisho hagaag dhegeystayaal haddiianu ku bilaabno barnaamijka ciyaaraha dowrida cadda kulmiye ee magaalada muqdisho waxaa jira kulamo xiise badan kooxda kubadda cagta liverpool ayaa ugu horeysa kulmada jira ee galabka iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool ay dooneyso inay markaa guul ay garoonkooda ku daafurtaan xilli ciyaareedka hore garoonkooda ay ku wanaagsanaayeen laakiin kulmada bannaanka markii la eego banaanka ay ku xumaayeen laakiin sanadkan waynu arki doona kulankii horena chelsea la ciyaareen kulankii barbadhac ahaa Eh, markaynu eegno kooxda kubadda cagta barnamuth iyagu waxa weyaan kulankii hore iyagu waxa weyaan guuldaro ayay la kulmeen oo iyaguna waxay doonayaan kulanka inay guul gaaraan markii ugu dambeysay eh, barnamuth iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool ay wada ciyaarayeen liverpool ayaa hal gooli waxba lagu garaacay laakiin markaas waxaa lagu ciyaarayay garoonka barnamuth ay leedahay laakiin galabka waxa ay booqan doonaan garoonka anfield stadium iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool ay doonayaan in markaa ciyaartooyda muhiimka ah ee ciyaarsiyaan waxaa jira ciyaaryahaan qadaha ay dhowaan ay soo qaateen waxaan ladhahdaa indhow qadka dhexe waxaa ku soo bilaaban karaya maadaama ciyaaryahaankan uu diyaar u yahay liverpool waxay ku ciyaari karayaan eh, shaxdan alison oo ah golhayaha koowaad ee kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kaleeto robertson iyo weliba alexander arnold halka vandaji kanoota ay saacidi karayaan halka dhexdana indhow lagu soo bilaabi karaya sidoo kaleetana mike alister iyo sabasoli ay ciyaari doonaan halka weerarka saalax iyo weliba eh, diego jota iyo luis dias ayaa la saadaalinayaa in kulanka uu ku soo bilaaban doono sidoo kaleeto waxaa leeyahay eh, kooxda kubadda cagta liverpool waxa ay doonayaan in wali suuqa kalibsigii ay ku jiraan oo markii la eego ciyaartooy ay doonayaan ugu yaraan saddex ciyaaryahan ayay doonayaan ee leeyahay laakiin tobabarka koxda kubadda liverpool oo hadlay waxa uu leeyahay suuqu kaliibsiga marka qaar waad guuldareysanaysaa waa guuldarayaad la kulmaysa ayuu leeyahy mar qaarna waad faa'iidaysaa wuxuu leeyahay waa sida ganacsiga oo kale suuqa kaliibsiga sababtay tahay ganacsigu waxa uu leeyahay faa'iido ayuu leeyahay marka qaarna khasaare ayuu leeyahay ayuu ninka la yihahdo yordi colob marka yordi colob ciyaartooyda eh, ka maqnaan kara kulankan waa tiago alcantara inta kale ciyaartooyda kale way joogaan oo diyaar ayay yihiin eh, markii la eegana kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo liverpool kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan markii ugu dambeysana waxa weyaan garoonkani ku ciyaarayeen banamouth sagaal gool ayay kaga badiyeen markaasina kooxda kubadda cagta liverpool waxa weyaan bilowga xil ciyaareedku ayuu ahaa agosto ayay garoonka ay ku qaabileen sanadkii hore xilligan oo kale luis dias ayaa gool koowaad bilaabay kadib eliot ayaa ku xijiyey kadib alexander arnold kadib robertson waa ninka la yihahdo roberto fermino sidoo kale vantage sidoo kaleeto ninka layihaahdo eh, farmino mar kale ninka layihaahdo fabio carvalho luis dias marka waa kulankii ugu dambeeyey oo ay garoonkan ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta barnemouth laakiin liverpool kulmadii ugu dambeysay ay ciyaarayeen waxaa weeyaan kulamada horyaalka bermeliga labaiyo toban kulan ee ugu dambeeyey abitin ay ahaayeen laakiin kulankii ugu dambeeyey ee liverpool la garaaco waxay ahayd kulankii bayer munich ee kulanka farindaliga ah labada agosto lagu garaacay afar gool iyo saddex gool markana haddiinu egnaa kooxda kubadda cagta ma united iyo waliba koxda kubadda cagta spors waa kulanka ugu xiisaha badan ee jira caawa iyadoona kooxda kubadda cagta ma united doonaya mar kale inay guulgaaraan oo markii laeg kulankii eh, hore ee wolfis inkastoo ciyaar aad u lidatay soo bandhigay laakiin kulanka waxay doonaya inay guuleystaan sidoo kale koxda kubadda cagta tottenham waxa weyaan kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan kooxda kubadda cagta spors waxa weyaan inta badan ma united iyo spors markay wada ciyaarayaan ma united ayaa eh, kulamadii ugu dambeysaba ay ahayd kulamo inta badan markaa ma united badinayeen qaarkoodna barbadhac ay galayeen kulankii ugu dambeeyey garoonkan ay booqanayeen eh, spors stadium united waxa weyaan kulankaasi wuxuu kusoo dhammaaday laba gool iyo laba gool oo kulanka jordan sancho iyo weliba marcos rashford ayaa eh, labada goolbu bilaabay kadibna bedrow iyo weliba ninka layrahdo hominson oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta sports ayaa labada goolba ka keenay laakiin kulankii ugu dambeeyey labadan kooxood ee wada ciyaaraan eh, ma united ayaa laba gool iyo waxba kaga badisay marka eh, sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta ma united waxaa jira kulan oo sports iyo weliba koxda kubadda cagta ma united inta badan lagu xasuusto oo kulankaasi kooxda kubadda cagta sports garoonka weyn ee eh, ku ciyaarta koxa kubadda cagta united oo tarafood ay ku garaaceen afartii oktoobar kii markaasna lix gool iyo hal ayaa lagu garaacay marka ay kambaag sameeyeen ciyaartooyda sida gondogbia sida ninka yirahdo son kayn son sidoo kale ciyaartooy kale ay markaa goolasha markaa shabaqa gaarsiiyeen laakiin tan iyo kulankaasi kooxda kubadda cagta ee sboris ma aysan ka badin kooxda kubadda cagta ma united saaxiibada inuu falaqayn doonaa kulamada xisaab badan siiba kulankana jira caawa tottenham iyo ma united sidoo kale kulanka newcastle united iyo weliba kooxda kubadda cagta ee mancity saaxibada leelanka knn ay soo wici karayaan ay soo wici karayaan barnaamijku si toos ah ay kaga qayb qaadan karayaan haweyno isla falaqayn doonaa barnaamijka markii la ego markaynu eegno kooxda kubadda cagta united waxaa jira ciyaartooy badan oo ka dhaawacan sida ciyaaryaanka irado alexander martins oo shakila gelinayo sidoo kaleet waxaa jira ciyaaryaanka irado malaashiya kulanka aan ciyaari doonin laakiin waxaa kulanka eh, saf koowaad eh, ciyaari karaya ama kusoo bilaaban karaya andre wanana golhayaha kooxda kubadda cagta united kadib lukishow iyo weliba diego daylod sidoo kale fran weliba lexander martins oo kulanka kusoo bilaaban karaya inkastoo shakila gelinayo qadka dhexe waa ninka yihahdo casimiro bruno fernandes iyo weliba ninka la yidhaahdo eh, christian ericson inkastoo montleo lagu soo bilaabo kariya weerarka waa jordan sancho oo taageeras jeclaan lahaa in lagu soo bilaabo saf koowaad inkastoo garnajo leeyahay laakiin waxaa leeyahay jordan ayaa lagu soo bilaabi karaya kulanka antony iyo weliba rash weli ciyaaryahanka kale oo ka maqan yahay hojland oo kulanka arsenal bishan markay dhammaantay kadib ayuu imaan doonaa halka sbortsna ay ku ciyaari karayaan oo ciyaartooydooda diyaara yihiin waxaa jira eh, ciyaaryahaan ama golhayo cusub oo xil ay soo qaateen waana golhaye eh, lagu magacaabo fikario eh, waa golhaye aad u khatar badan jira dhanka talyaaniga ayay kasoo qaateen oo kooxda kubadda cagta imbuli milyan ay kaga soo qaateen golhayahan golhayaha mustaqbalka kooxda kubadda cagta sports iyadoona kooxda kubadda cagta sports xil ciyaareedkan ciyaartooy badan ay soo qaateen waxaa jira Eh, nin aad u khatar badan oo netherland u dhashayo difaaca waxaana la yidhaahdaa fandefan waa qad dhexe oo aad u khatar badan ama difaac dhexe oo aad iyo aad shidan oo sanadkan ay soo qaateen sidoo kale waxaa jira ciyaartoo kale sida kolofisky madison oo ay soo qaateen kabtanka son iyo weliba rigelson oo lamarka sagaalaad ciyaari doona marka kulanka wuxuu noqon doona kulan xiiso badan waxaa ka maqnaan kara ama waxaa ka maqnaan karaya kooxda sporis ciyaartooyda sida bintacor ka maqnaan doona sidoo kale trayan gil waa wiil yar oo aad u khatar badan kulankaana ma imaan doono waayahay saaxiibada ayaanu markaan siin doonaa barnaamij qaadanaya oo nala falanqaynaya aad iyo aad baldhegeyso dhow ah, magacay deegaanka haye bal barnaamijka waa la sotaa haye soo dhowow cali labo kulamada jira maanta haye maxaa kulanka ku soo daalinaysaa haye marka isboorsaa badinaysaa leedah waayahay waan kaga mahadcelinaya saaxib sida quruxda badan barnaamijka kaga qayb qaadatay saxbada kale aynu eegeynaa oo barnaamijka iminkanbaa ka qayb noqonaya balse dhow waayahay dhegeystaha si qadkaya foga saxabada kale aynu eegeynaa oo barnaamijka iminkaba ka qayb qaadanaya saxabada waa kaa kulan xiise badan sporis iyo weliba kooxda kubadda cagta ma united waa kulan innabaanan caadayn xataa newcastle united iyo masiti kulanka wuxuu noqon doona kulan xiise badan dhegeysto dhow aad iyo sa barnamijka waa la socotaa bal ka waran ciyaaraha jira maanta waayahay aad iyo aad liverpool garoonkiina waxaad kusoo dhaweynaysaan koxda kubadda cagta banwood

waayahay aad iyo aad aad iyo aad waa kaga mahadaad iyo aad aad waa kaga mahad celinaya saaxiib sida quruxda barnaamijka kaga qabaatay saaxibada kale aynu siin doona barnaamijka ka qaadanaya marka kulmadu waxay xiisa badan yihiin aad iyo aad way xiisa badan yihiin bal saaxibada kale aynu siin doona barnaamijka soo dhawo dhegeysa waalaikum salaam waraxmatullah wabarakaatu soo dhawo bal soo dhawo magacaaga deegaanka haye xamdi barnaamijka waa la socotaa bal ciyaaraha jira ah oo bal ka waran aad iyo aad marka waa may united waxaa leeda waa laga badinayaa aad iyo aad marka labada kulan bahay bal ka waran kooxda kubadda cagta liverpool waayahay aad iyo aad aad wadaan kaga mahad celinayaa sida aadka u fiican barnaamijka kaga qayb qaadatay waxa weyaan kulmadu waa kulamo inabaanan caadiheen marka sanadkan newcastle united sanadkan waxaa u tahay sanad inabaanan caadiheen oo markii la eego sanadkan newcastle waxay ka mid tahay kooxaha ku baratami karaya horyaalka waa ka aad iyo aad soo dhowdhegeyse magacay deegaanka haye barnamijka waa la sotaa bal ka waran falanqeynta ma united iyo sports united iyo sport labadooda horta kooxaa weyn waaye an waxaa dhigi karaa manchester waa laga badinaa sababtoo manchester kulanka hore jarka kubixisay kulankaana waa laga badin doonaa insha allah labii ibra looga badinaa maasitania kooxda kala dheereysana manchester guuldaraa rajeynaa liverpool iyo baran hal hal inay kusoo dhamaata rajeynaa guur wanaagsan waayahay waa kaga mahad celinayaa sida aad ka fiican barnaamijka kaga qayb qaatay saxibada kale waxaanu siin doonaa barnaamijka ka qayb qaadanaya aad iyo aad aad iyo saaxib soo dhow magaca degaanka cabdiraxmaan oo jooga degmada daanis aad iyo aad cabdiraxmaan bal ii waran soo dhow aad iyo aad mancity sanadkan waxa weeyaan suuqa kaliibsiga weli way ku jiraan waxa weyaan benadi silva ayaa hadal leeyaha dhaawaca soo gaaray oo kulanka ama ciyaari karayo sidoo kale kifin dubrunia waxa weyaan waad ogtahayba oo shan bil ayuu maqnaan doonaa bal ka waran suuqiinii xaalada masiti sanadkan ku guuleysan kareen sawiriyaalka haye insha ka badin doonaa waxaa bal ka waran kulmada kale manchester united waa laga badinaa haye xaligeedanaa looga badinaa liferboolna barnaamijka sida aadka u fiican barnaamijka kaga qayb qaadatay saxibada kale aynu eegaynaa barnaamijka mikaba ka qayb qaadanaya marka kulamadu ay xiisa yihiin iyadoona kooxda kubadda cagta ma kulankii hore waa la tijaabiyey kulankii hore waa la oo wolfis ayaa garoonkoodii waxa weeyaan u qalmeen in ay guul ay gaaraan laakiin waynu arki doonaa kulanka spors iyo wolfis isku mid ma noqon karayo man united waxa weyaan weli suuqa kilibsiga ay ku jiraan oo ciyaartooy ay doonayaan aad iyo aad soo dhow dhegeysa halo codkaaga sarow qaad eh, si loo maqlo bal soo dhowow mar kale haye bal haye soo dhowow haye waayahay liverpool ayaa badinaysaa oo barnemouth waa laga badinayaa bal ka warra kulmada kale waayahay haye waayahay eh, saxbada kalenu eegeynaa oo barnaamijka ka qayb qaadanaya weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiga saaxiibada ayaynu fikradoodii eegeynaayo oo markii la eego sanadkan xilli ciyaareedkan man united waxa weeyaan suuqa kaliibsiga way galeen golxyonaana ayay soo qaateen moonte ayay soo qaateen hojelan ayay soo qaateen welina suuqa kaliibsiga amribaad ayay doonayaan inay gacanta ku dhigaan welina kooxda kubadda cagta mayunated kulankii horena waxaa laga dareemayaa in sanadkan mayunated xaaladooda ay xumaan karaysa laakiin hal kulan kooxdu waxa weyaan hal kulan way ka xumaan karaysaa waanu arki doonaa haddii sanadkan ay sidaa ka wanaagsanaan doonaan laakiin spors haddii caawa mayunated laga badiyo way spors badiso mayunated waxaa la doonaa laleeyahay haye sheekadu sanadkan ma sahlana sporis baynu arki doonaa kulanka xiisaha badan haddii ay badin karayaan sporis eh, sanadkan kayn ayaa ka maqan oo markii la eegebyaanba ka tagay kooxda kubadda cagta tutam isagoona ku biiray kooxda kubadda cagta ee eh, bayer munij haddaynu egnana caawa tobanka habeenimo newcastle united iyo masity ayaa wada ciyaari doona iyadoona kooxda kubadda cagta newcastle iyagu waxa weyaan kulankii hore ayay kooxda kubadda cagta stanvilla shan gool ay ku garaaceen taa oo ka dhigan in hadda newcastle united hogaanka horyaalka bermoliga ay gacanta ku hayso hal kulan oo la ciyaaray haddii caawana ay ka badanyihiin city sanadkan waxa weyaan rajadoodii horyaalka waxay noqon doontaa rajo innabaanan caadihayn oo sanadkan newcastle mucjiso ay samayn karayaan oo waxaay ka mid tahay kooxaha toddobada ah ee loo saadaalinayo midkood inay ku guuleysan karayaan horyaalka bermoliga haddaba markaynu eegno kooxda kubadda cagta newcastle united kulankii ugu dambeeyey garoonkan ay soo booqanaysay waa garoonka itixaad weyaan stadium waxay ahayd waa afarti maj weyaan markaa oo ay kooxda kubadda cagta newcastle united laba gooli waxba lagu garaacay foodin iyo labanadis lifa ayaa labada goolba dhaliyey markaynu eegnana kulankii ugu dambeeyey ooma xilli ciyaareedkii hore mar newcastle ayaa barbarac la gashay mar newcastle ayaa la garaacay sanadkanna waxa weyaan waxaa jira ciyaartooy oo ay haystaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo newcastle united sanadka newcastle waxa weyaan aad iyaad ay u shidan tahay kale waxaa jira ninka layidhaahdo alexander wisaaq oo u ciyaara kooxda cagta newcastle united xil ciyaareedkii hore ayay ka soo qaateen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real sociedad iyadoona ciyaaryahaankan lagu helay ama imeeyey toddobaatan milyan oo real sociedad ay markaa la eego newcastle ay ku soo qaateen sidoo kale weerarka ninka layrado alexander astaq waxaa jira ciyaaryahan kaleeto la yidhaahdo anton gordon oo ay kasoo qaateen xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta everton anton gordon oo wiil labayabaatan sano jir ah oo aad i aad u khatar badan sidoo kale waxaa jira waryahan kaleeto oo masiti haddii uu ka hor imaado waxaweyaan wax badan ama halis uu ku samayn karayo waxaana lagu magacaabaa ciyaaryaankaasi almeron oo sana jira ah u dhashay wadanka barugway sidoo kale qadka dhexe koox kubadda cagta newcastle waa shub weeyaan bruno gamres oo isagu hore sheegay in masiti markii uu la ciyaaraya uu necab yahay wuxuu leeyahay bruno gamres isagu markii aad la ciyaaraysa koox kubadda cagta masiti waxaad ogaanaysaa inaad adiga tahay koox yar oo aad dareemaysaa sida baroniga u ciyaarayaan in sida ilmaha oo kale ay broni dadka ay ula ciyaarayaan taa oo ka dhigan in masiti ay xoog weyn tahay marka bruno gamares waxa uu aaminsan yahay in masiti markaa la ciyaarayso ay halis badan tahay sidoo kale waxaa jira ciyaaryahaan la yidhaahdo oo jolinton waa nin aad u khatar badan oo qaybta dhexe ka ciyaara sidoo kaleeto waxaa jira wiil talyaani ah oo isaguna waxa weyaan waa saddex iyo labaatan sana jir ah lagu magacaabaa sandro tonali ninkaasina durba kooxda kubadda cagta newcastle united baa wala qabsaday ac milan ayuu kasoo tagay ciyaaryahankan xil ciyaareedkan uu ka cusub yahay kulankii ugu horeeyana shabaq ayuu soo taabtay ciyaaryahankan ayaa lacag siddeetan bilyan ah kooxda kubadda cagta newcastle united ee kaga soo eegsatay kooxda kubadda cagta ac milan marka ciyaaryahankaasina ciyaaryahaan hor imaan doona kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo newcastle united oo masita ayuu ka imaan doona sidoo kale waxaa jira golhaynegbob golhayahan oo soddon iyo kowsana jirka isaguna waa golhayaasha ugu wanaagsan kooxda kubadda cagta ee newcastle united oo horyaalka bermeligaba marka la eego halka mancity ay ku ciyaari karayaan ederson rico lewis josco gavardiol robin dias iyo john stonis inkastoo stonis leeyahay shakiga la gelinaya laakiin waxaa leeyahay ninka inuu ciyaari doono in kaleeta lama oga sidoo kale matio coch iyo rudriga lagu soo bilaabi doona halka polian alfares uu ciyaari doona lambarkaas diyeshaha ama lambarka tobanaad booska kevin dubrun ayuu buuxin doona halka binaado silva leeyahay kulanka ma ciyaari doona laakiin shakiyaa la gelinaya halka binaad laakiin waxaa la saadaalinaya kulanka binaado silva iyo jack iyo haalan inay wada ciyaari doonaan oo markii la eego jack isagu kulanka diyaaraya uu yahay iyadoona ciyaartooyada sida kevin dubrunia stonis binaado silva iyo ruben dias afartaas ciyaartooy markii laga reebo kevin dubrunia rivin dubrunia isaga ma ciyaari doono oo shan bil ayuu maqnaan doona laakiin waxaa shakila gelinayaa stonis benado silva iyo weliba harogan dias markaa kooxda kubadda cagta masiti oo kulankii ugu dambeeyey koob ay ku koobka uefa subarkaabka markii ugu horeysa taariikhda ayaa waxay doonayaan in kulankaana ay guuleystaan oo ay markaasi ay badiyaan oo waxay doonayaan kulankii labaad xiriir ah inay markaasi ay garaacaan oo markale agama labadii kun ugu dambeysayba ay guul gaaraan waxaa iswajahayaa Eh, labada carab beeb gordola kooxda eh, waxaa iskale qolo markaas caraba halka newcastlena idihawi uu macalin yahay laakiin markii la uu leeyahay mulkiilaha weyn ee lagu magacaabo yaasir bin cusmaan marka labadaba way iswajahayaan oo garoonka itixaad stadium ayaa lagu wada ciyaari doonaa caawa tabanka habeenni markii la gaaro marka labadan kooxoodba waxaa loo arka labada kooxood sanadkan ku tartami karaya horyaalka brmeliga inkastoo newcastle united leeyahay laleeyahay sanadkan waa laga shakinaya lakiin waynu arki doonaa caawa kulanka kulan xiise badan ayuu doonaa labadanna laba kooxood oo sanadkan waxaa weeyaan masiti inkastoo suuqa hilibsiga ku jirto laakiin waxaa leeyahay masiti ugu yaraan saddex ciyaartooy u baahan tahay si sanadkan ay taariikh u sameeyaan inay ku guulaystaan afar san xiriira horyaalka brmeliga markii ugu horeysa taariikhda Show Key. weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markan haddiinu eegnana wararka ugu waaweyn ee suuqa kaliibsiga dhegeystayaal kooxda kubadda cagta chelsea ayaa soo gashay tartanka lagu jiro saxiixa daafaca kooxda kubadda cagta real falodid ciyaaryahanka lagu magacaabo evan faresneda laakiin waxa ay tartan ay kala kulmi doonaan kooxo badan sida kooxda kubadda cagta arsenal sidoo kale kooxda kubadda cagta barcelona wararku ay sheegayaan ciyaaryahankan ay doonayaan sidoo kale xiddigan oo sano jirka ah oo kamid ah xidigaha aadka loo qiimeeyo laakiin waxaa lagu heli karayaa leeyahay eh, toban milyan oo yuuro keliya marka waxaa leeyahay kooxda arsenal iyo chelsia iyo barcelona ayaa kamid ah kooxaa doondoonaya laakiin chelsia ayaa lasoo warinaya in iminkanba ay doonaysa ciyaaryahankan inay soo qaataan barcelona ayaa suuqa ugu jirto saxiixa daafaca midig waxaana agaasimaha cusub ee deco uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahaankan la yidhaahdo farisneda uu doonayo laakiin ee lacagta lagu burburin karaya ee tahay lacag badan arsenal ayaa sidoo kaleeto lala xiriirinaya saxiixa xidigan tan iyo xagaagii hore waxaana ay dib u soo cusbooneysiin doonaan xiisaha xidigan julian timber maadaama oo booskiisa uu bedeli karayo marka julian timber maadaama uu dhaawacmay waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal waxaa lasoo warinayaa in iminkanba ay diyaar u tahay in markaa ciyaaryahankan ay ku bedeshaan booska julian timber maadaama timber uu dhaawacmay chelsea ayaa sidoo kaleeto ku biirtay tartanka kadib dhaawacii soo gaaray ris james oo la filayo inuu muddow garoomada ka maqnaan doono sida wararku ay sheegayaan waxaa laleeyahay chelsea ayaa dardargelin doonta xiisaha ay u qabto saxiixa ciyaaryaanka laado farsneda si ay markaasi ugu buuxiyaan booska ciyaaryaanka laado james markuu wararku waxay sheegayen ciyaaryaankan uu isaga xataa doonaya kubiirista kooxda kubadda cagta chelsea chelsea ciyaartooy badan ayay xilli ciyaareedkan soo qaateen difaac markii la yidhaahdo disaasi soo qaateen sidoo kaleeto waxaa jira ciyaartooy kaleeto ay suqkalibsi kasoo qaateen sida ciyaaryahanada qadka dhexe romeo lafia oo ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta southampton kaseedo ay soo qaateen marka weli chelsea suuqa kalibsiga ay ku jiraan ayaa marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta chelsea waxay diyaar u tahay in ciyaaryahankan ay gacanta ku dhigaan iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea diyaar u tahay in shan milyan ay ku fasaxaan ama shan milyan ay kaga soo iibsadaan kooxda kubadda cagta real falodide dhanka kaleetana haddiianu eegnana ee kooxda kubadda cagta liverpool ayaa waxaa ugu dambeyntii ay soo bandhigeen ciyaaryaanka yihahdo weter endo saxiixa cusub ee kooxda kubadda cagta liverpool weter endo ayaa sheegay sababta uu doortay lambarka saddexaad oo la siiyey liverpool ayaa jimcihii soo bandhigtay endo isagoo noqday saxiixa saddexaad oo ay samaysay kooxda kubadda cagta ee liverpool kabtanka xulka qaranka jabaan ayaa qalinka ku duugay heshiis afar sana ah oo ku joogi doono garoonka weyn ee kooxda kubadda cagta liverpool iyo garoonka weyn ee anfield stadium kadib markii uu si rasmi ah ugu biiray liverpool endo ayaa shaaca ka qaaday sababta uu doortay lambarka saddexaad uu kooxda uu doonayo in markaa wax badan uu sameeyo maadaama uu xiran jiray fabino wuxuu leeyahay waxa ka ciyaari karaya lambarka lixaad waxaan ahay xidii qadaxa oo difaac ka ciyaari karaya waxaan u malaynayaa inaan caawin karo kooxda ayuu leeyahay ninka yidhaahdo endow markaa la weydiiyey sababta uu qaatay lambarka saddexaad ayaa waxauu yidhi lambarka saddexaad waa lambarkayga sababtoo ah lambarka saddexaad ayaa uga ciyaaraya kooxda kubadda cagta stuutgade sidoo kaleeto waxa aan ugu ciyaaraa xulka qaranka jabaan lambarka saddexaad marka wuxuu leeyahay lambarka saddexaad aad iyo aad ayaan u jecla ciyaaryaankan ayaa kooxda kubadda cagta liverpool ay soo qaadatay kadib markii laga dulqaatay ciyaartooydii waaweyneed sida ciyaaryaanka layhahdo kasedo oo ku biiray kooxda kubadda cagta chelsea sidoo kaleeto lafia oo ku biiray kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea marka chelsea Eh, labadaas ciyaartooy ay ka dulqaadeen kooxda kubadda cagta liverpool liverpoolna gudbaati waxay soo qaateen ciyaaryahanka layrahdo endow oo ciyaaryahaan qaybta dhexe difaaca ka ah oo aada u khatar badan sidoo kaleet kooxda kubadda cagta liverpool weli suuqa kaliibsigay ku jiraan oo ciyaartooy qadax ayay sidoo kale difaac ayay doondoonayaan kooxda kubadda cagta liverpool waxaana lasoo warinayaa in liverpool weli suuqa kaliibsiga ay ku jirto Magic System, Rev One, Shaoki. dhanka kale tan haddaynu eegnana kooxda kubada cagta chelsea iyo weliba ninka lairahdo brushia bujentino tobabaraha kooxda cagta chelsea waxa uu shaac ka qaaday haddii ciyaartooyda cusub la ciyaarsin doonay hadii kale tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea brushia bujentino ayaa ku degdegi doonin in uu saxiixa cusub moses kasedo iyo ramio lafia ay si toosa ah u ciyaari karayaan kulanka axadda brita oo ay la ciyaari doonaan kooxda kubada cagta chelsea westham kooxda chelsea ayaa ah eebaanka u jabisay xidigaha kaseedo elafia iyaga oo kula soo wareegay labadoodaba lacag waaliya oo gaaraya boqollixdanshan milyan oo yuuro markii la weydiiyey inay labada xidigba diyaar u yihiin inay ciyaaraan kulanka ugu horeeya ee hadda iyo buusha waxa uu yidhi waxaan u malaynayaa in ay u baahan yihiin inay la qiimeeyo ama xaaladooda la fiiriyo waxaay tahay toddobaad waaliya labaduba waxay u ahaayeen laba toddobaad markaa oo mudooyinkii ugu dambeeyey suuqa kaliibsiga wuxuu leeyahay way fududahay in aan yidhaahno haye ama wahaa waan ciyaarsiin doonaa hadda laakiin waxaa ugu muhiimsan ayuu leeyahay inaan khatar gelin oo ciyaartooda fursad la siiyo labada xidig ayaa iska diiday kooxda kubadda cagta liverpool si ay ugu biiraan kooxda kubadda cagta jelsia marka jelsia sanadkan suuqa kilibsiga shoog ayaa dhigtay iyadoona kooxda kubadda cagta jelsia ciyaartooyda labada ciyaaryahaanba ay ka dulqaadeen kooxda kubadda cagta liverpool laakiin marka hore kasedo isagu waxa uu doonayay kubirista kooxda kubadda cad chelsea liverpool ay soo gashay tartanka oo mar la yidhi tijaabada caafimaadka ayuu u mari doonaa kadib kasedo waxa uu yidhi aniga waxaan doonayaa kubirista kooxda kubadda cagta ee chelsea halka laafiyana uu dalbaday kubirista kooxda kubadda cagta ee chelsea marka labadan ciyaaryoon ama labadan ciyaaryahaan waxaa loo arkaa qadka dhexe mustaqbalka kooxda kubadda cagta chelsea hadda liverpool qadkooda dhexe maadaama indow kasoo darsadeen waxay ku ciyaari karayaan indow iyo weliba ninka layihahdo mak alisar iyo sabasoliya halka chelseana qadkooda dhexe uu aad yaad u fiican yaha marka laga kaseedo inzo fernandes weliba ciyaaryaanka yihahdo lafia marka sanadkan qad ka dhexe naadi walba waxay iska dhisaysaa qaybta qadka dhexe wararka ku saabsan kooxda kubadda cagta ma united iyo tottenhamna haddaynu eegnana xidigii hore kooxda kubadda cagta tottenham iyo weliba united ninka layihahdo dimitar barbatov ayaa saadaaliyay kulanka adeeg ee toddobaadkan dhexmari doona kooxaha tottenham iyo united ee kulanka caawa ma united tottenham ayaa ciyaari doona kulan adag oo ka tirsan horyaalka brimier leaga iyadoo labada kooxoodba ay doonayaan in saddexda dhibcood ay qaataan kooxda kubadda cagta spols ayaa doonaysa in ay gaarto guusheedii labaad horyaalka brimier leaga kadib markii ay barbaro ku bilowdeen xilli ciyaareedkan oo markaan waxay doonayaan guushoodii ugu horey inay gaaraan dhan kale kooxda kubadda cagta man united waxay doonaysaa inay gaadho guushoodii labaad oo xiriir ah horyaalka brimier leaga kadib markii ay guul ku bilowdeen laakiin spols iyagu waxaa weyaan kulankii horeeyey barbarac ayuu kulankaa ku dhammaaday ninka yidhaahdo berbatov oo si fiican u garanaya labada kooxoodba maadaama uu soo wada ciyaaray ayaa saadaaliyay kulanka weyn ee horyaalka brimier league wuxuu leeyahay waxauu noqon doonaa kulan fiican waan daawan doona ayuu leeyahay hadii ay united u ciyaartoy ay ciyaarta kulanka wolfis waa laga badin doonaa yani wuxuu leeyahay hadii kooxda kubadda cagtama united ay u ciyaarto sida kulanka wolfils oo kale waa laga badin doonaa ayuu leeyahay ee tottenham waxay dhalisay laba gool laakiin waxay u baahan yihiin inay iska difaacaan marka anig ahaan wuxuu leeyahy waxaan saadaalin karayaa in kulankaa ku dhammaan doono barbardhac laba gool laba gool marka wuxuu leeyahay labada kooxoodba way khatar badyihiin aad iyo aad ay u ammaanan yihiin laakiin waxaa leeyahay waxa uu leeyahay ninka la yidhaahdo barbatov haddii wolfis kulankii camal u ciyaarto kooxda kubadda cagta ma united sheekadu waxay noqon doontaa in kooxda kubadda cagta ma united laga badin doono harikane ayaa ka tagay kooxda kubadda cagta ee eh, sporis sanadkan sporis waxaa weeyaan weli waxay bahadigoobayaan bedelka harikane waxaa la saadaalinayaa in kooxda kubadda cagta ee eh, sporis ay soo qaadan kareen laba waryahan midka koowaad waa florin balagun oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee arsenal sidoo kaleetana midka labaad waxa weyaan waa lukaku lukaku weli suuqa kalibsiga ayuu yaalaa waxaa la saadaalinayaa ninkaa ku beeri karaya kooxda kubadda cagta yuventus laakiin kooxda kubadda cagta tottenham waxaa leeyahay ciyaaryahaankan way qaadan karayaan oo maadaama eh, la saadaalinayo kooxda kubadda cagta chelsea inaysan doonin sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta chelsea ayaa wararku waxay sheegayaan inay doonayaan inay gacanta ku dhigaan ciyaaryahaanka eh, lagu magacaabo ee valerin bologon oo arsenaal ka tirsan kooxda arsenal xilli ciyaareedkan waryahanadooda markii la fiiriyo aad iyo aad u khatar badan yihiin laakiin arsenal waxaa leeyahay waxaa loogu baaqaya hadday u baahan yihiin sanadkana wacdarayaan waa in waryahaankan bologon ay haystaan ama waryahaan kaleeta ay soo gataan xataa arsenaal waxaa leeyahy waxaa loogu baaqayaa ah, inay soo qaataan romel lukaku maadaama waryahan uu khatar badan u yahay sidoo kaleetna markaynu eegno eh, kooxda kubadda cagta masity iyagu waxa weyaan kooxda kubadda cagta masity tababaraha kooxda kubadda cagta masity beb guardiola waxa uu shaac ka qaaday in soo kaliibsiga ku jiraan muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay doonayeen ciyaaryaanka yirahdo baketa oo ka tirsan kooxda kubadda cagta westham laakiin masity iyo weliba maamulka masity waxay ogaadeen in baketa eh, la leeyahay waxaa lagu heli doonaa mar dhow oo baaritaan ayaa ku socda eh, waxyaabo qamaar ah oo inta badan ciyaaraha waxaa jira in laga ganaaxay sida efantoni oo kaleeto oo laleeyahay ninkaa waa la ganaxayo sideed bil ayuu maqnaan doona maadaama qamaaruu dhigtay marka waxaa leeyahy bakayta barnaamijkaas ayaa ku socda marka kooxda kubadda cagta masitn ma doonayaan in ciyaaryahaanka ay soo qaataan bakayta maadaama laleeyahy maxkamadda ayaa lasoo istaajin doonaa weli waxaay doonayaan ciyaartooy suuqa kaliibsiga ku jiraan sidoo kaleeto beb goldor waxa uu ka walwalsan yahay ciyaaryahaanada sida benadi silva iyo stonis oo laleeyahay kulanka soo socda ee caawa oo ka maqnaan karayaan ee kulanka newcastle united Magic System, Rev One, waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiintan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijka saxigaana la kulan